caawan bilaabayna insha allah tabaaraka wa baabka afar iyo lixdanaad wadcu siyaami can haweenayda xaydka qabto in soonka inay marka ay xaydka qabto aan laga rabin amaba dejin laga dejiyey waajibnimadiisa ayuu baabkan u baabiya ma toos ayaa loo dejiyey oo ma qalaynaysa miya mise way soo qadaynaysaa way soo qadaynaysaa sidaa weeyaan xadiidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai alي mt abarana cali bn xujr wa iqaة xaafid qaala anbana cali yacni bn mushir الqرشي واثقة له غرائب بعدما أضر عن سعيد بن أبي عروبة واثقة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري واثقة ثبت يرسل ويدلس عن معاذة العدوية معاذة بنت عبد الله أم الصهباء البصرية waa iqa ana mar'atan haweeney haweeneyda ay sheegaysa waatee waa iyada laftirkeeda riwaayo kale oo muxuu ahaa alimaam muslim fii saxiix uu ku saaray ayaa waxaa wey iyada laftirkeeda hadda imra'atan meesha ay leedahay waa iyada laftirkeeda ana mra'atan haweeney sa'lat waxay weydiisay caaishata uma almu'miniin ayay weydiistay maxay weydiisay ataqdii miyay qadaynaysaa alxaa'idu haweeneyd xaydka qabta asalaata salaadii miyay qadaynaysaa idaa tahurat xilliga ay daahir noqoto qaalat waxay tihi caaisha axaruuriyatun anti adiga makhaarijiyad ayaa tahay khawaarijta dumarkooda miyaad ka mid tahay adiga hadalka ad weydiinaysa xaruuriyada ama xaruurada ama xaruura meesha la yidhahda waxay ku taallaa kuufa magaalada kuufa la dhihi jiray meel ku dhow ayay ahayd xaruura ayaa la dhihi jiray marka nimankaa khawaarijta ayaa isku uruursadeen marka oo aad meesha ugu urureen uruuritaankaa isku aruureen ayaa marka magacaas ayay qaateen gabdhaha cashirka maalmood nami samaada ama iska amastaan cashirka aan wadna amaso jazakum allah khayr ama meel kale taga waaya wuxuu ku yidhi waxay ku tiri caaisha axruuriyatun anti adiga makhaarijyad baa tahay oo khawaarijta miyaad ka tirsan tahay qolyihii meeshaa degnaan jiray oo looga magacdaray miyaad ka mid tahay oo waxay qabeen kuwa iyaga ah haweenayda xaydka qabto haddii soon uu soo gala inay soomaynin qadana aan laga rabin saasay qabeen khawaarijta saasaa muuqata kunnaa waxaan ahaynay naxiidu kuwa xayd uu ku dhaca calaa ahdi rasuul lah nabiga alzanki sal l slem uma intaa kadibna naduhuru kuwa ahaar daahir noqda fa ya'murunaa nabigu wuxuuna fari jiray biqadaa'i asawmi soonka inaan soo qadayno ayuu nabigeena fari jiri sal slm walaa yamurunana ma fari biqadaa'i asala salaadda inaan soo qadayno aan ku noqdo xadiidka ama khawaarijta waxay qabaan salaadda waxaa weeyaan inaan la qadaynaynin weeyaan marka mabdaa ay qabaan marka mabda iyaga lagu haystay ataqdi alxaa'idu idaa ahurat salaadii ay ula jeedaan asala idaa ahurat sidaa weya marka waxa ay nimanka khawaarijta ah ay qabeen xaruuriyiinta ayaa taas ahayd in aanan salaada lasoo qadaynaynin sida soonka oo kale laakiin caaisho waxay caddaysay radia allahu tacala an ardaha in soonkana lasoo qadayni salaadda may sooma qadaynayaan carabka iga dhacmiya ha cafwan cafwan cafwan tashuushaana gale mota kor ayaan tashuushka galnay marka nabigeena salى اllahu alayhi waali waslm waad garanaysaano leylatulqadarki sheegitaanki uu sheegayay waxaa ka dalfiyey laba murmays hadda annagana wayna dalfiyen soo ilaa aan wax qalad sheegno dib baan u noqonayna marka xadiidka dib baan ugu laamayna waaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaalitu akhbarna cali ibnu xujir waa xaafid qaala anba'ana cali cali yacni ibnu mushir alqurashi waa walahu qara'i bacda ma adar can saciid ibn abi carubata can qataada ibn dacamata can mucaada binti cabdilaahi musahba albasriya alcadawiya iqa ana mraatan haweeney waa mucaadada laftirkeedii riwaayad kaloo imaam muslim ku taalla ayuu ku cadday ay ku caddaysay ana mraatan haweeney saalat waxay weydiisay caaishata ayay weydiisay ataqdi alxaa'idu haweeneyd xaydka miyay qadaynaysaa asalaad salaada idaa ahurat xilliga ay daahir noqoto xilliga ay haweeneyda xaydka qabto ay noqto salaaday miyay qadaynaysaa qaalat waxay tihi axruuriyatun anti adiga ma tahay khaarijiyad kunaa waxaana naxyadu kuwa xeeda calaa cahdi rasul nabiga zamnkii sal slm uma nataru kuwa daahir noqda fayamuruna nabi wuxuuna fari jirin biqadaai soom soom inaan qadayna walaa yamuruna nama fari jirin biqadaai sala salaad inaan soo qadayna shiicada marka nimankaa la yidha khawaarijta maxay qabaan in salaaddii la qadayna halkaas waa marka ma tooste hay khalaas jazakum allah khayr waaya xadiidka laba kun saddex boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qaala imam akhbarna camr bn cali fallaas وثiqة xaafid qala xadaثna yaحya بn سacيid الqطاn qala xadaثna yaحya بn سacيid الأnصاrي labada yaxya caawo sheekhii waxay isu yihiin iyo ardaygii qaala wuxuu yidhi yaxya بn سacيid الأnصاrي samictu waxaan ka maqlay aba سلمة بn cabdiرaحmaan وثiqaة فقih يxadiثu can caiشhaةa radي الlah ta anha qaalat inay tir caiشha in kaana layakunu calaya صiyaam in kaana ay ina shana arrinka kaana wuxuu ahaaday layakuunu mid waajibo amaba sugnaado calaya korkayga asiyaamu soonka min ramadaana ramadaan soonkaasoo ramadaanka ahaaday famaa aqdiihi ma qadayn jirin xataa yajiia ilaa u ka yimaada shacbaanu bishacbaan intaan meesha ku jirta iyo kaana iyo kun isdaba taalla meeshaan baab badan baab fiican baa ku qarsoon horta intaas waxaa weeyaan waxaa laga keenay mukhafafa min ahaqiila inna ayaa asalkeeda ahayd in baa la yidhi marka waa la khafiifiyey linay muxuu ah waxaa darteed ayaa khabarkeeda laan ayaa galay laa yakuunu laanka ayaa khabarkeeda galay isimkeedana waa damiiru shani ina sha'na la yakuunu ina shana la yakuunu sidaa weyaan waa maxduuf haniga imaamu sindi oo xaashiyad yar saaray sunan annasaa ayaa wuxuu leeyahay wa axadu اlkownayni zaa'id kaana iyo kunadaas midku a ah, dheeri ah labadan mid baa dheeri ah mid baa meesha ka baxsan oo zaa'id ah kaana iyo kunadaas ku midaa zaa'id saasuu qaba laakiin saaxiba dakhiilat اlcuqba wuxuu ku leeyahy laazim ma arrinta ayada arrinka isaga laazim ma ahan maxaa yeelay in yakuunuda dambe laba macno loo yeelo ayaa bannaan haddii laba macno loo yeelona kaana iyo yakuunu laba ama ama kown oo laba jeer soo ma noqonayo macno kale ayuu yeelanaya yakuunuda macno kale a yeelanaysaa labadaa macno mid in la yidhaahda yajibu calaya ama la yidhahda yahbutu calaya igu waajibo amaba igu sugnaado bs haddii saa la yihahdo marka laba kaana ama laba kown oo soo noqotay meeshaan ma taalla waana sida haddaan ku fasirayo oon idhi qaalat waxay tihi ummuna caaisha in kaana ina shana shaniga ama arrinka kaana wuxuu ahaaday la yakuunu mid igu waajibo amaba igu sugnaado calaya korkayga asiyaamu soon oo min ramadaana ramadaan ahaaday mid igu waajib ayuu ahaaday famaa aqdiihi ma qadayn jirin xataa yajiia ilaa u ka yimaada shacbaan bishacbaan limakaani rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wali slm minii ayaa riwaayaadka qaar ay sheegayaan <coughs> marka <coughs> in waxaa weeyaan eh, amaba xaydka dartiis in kaan la yakuunu calaya siyaam min ramadaan maxaa keeni aydka wa aydkaa keeni baabka lix iyo ama شhan iyo lixdanaad xadii waa baabka idaa طahurat alxaa'idu haweenayda haddii ay daahir noqoto aw amaba qadima almusaafiru qofka musaafirka ah, uu ka soo gala uu gurigiis u yimaado fii ramadaana bisha ramadaan hal yasuumu baqiyata yowmihi maalinta inta ka dhiman miyuu soomi haweenaydii markii lix saacda jooga ama duhurkii ayaa xaydku ka dhamaaday daahir ay noqotay wayba qabaystayba qabayska laazima laakiin daahiran oo dhiiggii ago-ay tan labaadna musaafir u ahaa isagoo sooman ayuu magaaladiisi yimid muxuu samaynayaa xadiidka aan dhegeysano marka xadidka laba kun saddex boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay akhbarna cabdullahi ibn axmed ibnu cabdillaahi ibnu yunis abu xasiin alyarbuuci waa iqa qaala xadaثana cabhar cabhar ibn qaasim aلzubaydi waa iqa cabhar ibn اlqaasim aلzubaydi waa iqa qaala xadaثana xusayn ibn cabdiraxmaan الsulami waa iqaة tagayara xifduhu fi اakhir fi اlakhiir n hacbi camir bn sharaaxiil hacbi wahiqatun faqiihun faadil mashhuur can muxamed ibnu sayfiy alansaari muxuu idiin qoray moxamed sayfi alansaari iqa afwan waa saxaabi alansaari asaxaabi axsanta can moxamed ibni sayfi alansaari asaxaabi radia allahu taala a qaala wuxuu yidhi moxamed ibnu sayfi qaala rasu rasulka wuxu yidhi sal slm yowma yowma cashuraa qaala rasul wuuu yidhi yowma cashuraa maalinta cashureed wuxuu yidhi e aminkum miyuu idin ka mid ahaaday axadun qof akala alyowma maanta cunno qof cunay idinku jiray cashuro ayaa la jooga cashurana waa taqaanaano waa tobanka bisha muxaram faqaaluu waxay yidhahdeen mina waxaa naga mid ah mina ayuu naga mid ahaaday man saama qof soomay mina ayuu naga mid ahaaday man lam yasum qof soomin waa isku dhex jirnaa qaar soomay iyo qaaraan soomin qaala wuxuu yidhi faatimu baqiyata yowmikum maalintiin inta ka harsan dhammaystira wabcau adeeg u dira iyo dad ilaa ahli caruud ahlilcaruud waa maka iyo madiine iyo agagaarkeeda cidda degan waa xijaas qaybaha ugu muhiimsan dadka degan adeeg u dira falyutimuu baqiyata yowmihim maalintooda inta ka ha dhammaystirteena ya ahlcaruud marka maka iyo madiine iyo inta agagaarkeeda lasku yihahda laakiin telefoonna ma jirin telefoonna ma jirin diyaaradna ma jirin kuwa madiine iyo agagaarkeeda la gelay laakiin makase lagu kaari xilligaas ya culama hadii laisku yihahda maka iyo madiina iyo wamaa xawaalayha ayaa caruud laisku yihahda se lagu gaadsiina marka ha nacam ya aras aras ma gaari karaahe aras madiina ka orday qoraxdoo dhacday <laughs> waxay u badanta wallahu aclam min yani wuxuu nabiga ula jeeday muuqata wallahu aclam min tacbiir اkuli wairaadaة اljuz inuu caruudoo dhan nabiga uu camimay uu muxuu ahaa ka hadlay laakiin maqsuudka ay ahayd inta la gaari karo caruud inta laga gaari karo intay qoraxda dhicin kahor inta laga gaari karo la gaarsiin karo u sheega inay haydaa suuragal wallaahu aclam baabun idaa lam yujmic qofka hadduusan go-aansanin min leyli habeenka niyadii hal yasuumu yusoomi dalika اlyowm maalinta ayada min aلtaطawuci oo sunno ah ama sunno xaggii masoomi xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas abarna maxamed ibn muthan alcanazi qaala xadaثana yaxya ibnu yaxya ibn yaxya alqaطaan sidaa ma can yaziid ibn abi cubayd mawla salamat ibn akwac waa iqa qala wuxuu yihi xadaثana salma ayaa noo waray ibn akwac radia allahu taala arda ana rasu uu ku rajuli wuxuu yidhi adin aadaan yowma cashura maalinta cashura adin ama ogeysi yowma cashura maalinta cashura dadka maxaad ogeysiinayaa man kaana qofka ahda akala mid cunna cunay maanta falyutima ha dhammaystira baqiyata yowmihi maalintiis inta ka harsan waman lam yakun akala qofka cunna aan cunayna falyasum ha sooma ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabka toddoba-iy lixdanaad anniyatu fi siyaam soonka niye in lala imaado inuu u baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay iyo walikhtilaafu khilaafka laisku khilaafay calaa alxa ibnu yaxya ibnu alxata laisku khilaafay fii khabari caaishata ummuna caaisha radia allahu tacala canha wardaha xadiidka laga wariyey oo ku arooray fiihi ay fii niyati anniyat fi siyaam ku arooray khilaafka laisku khilaafay alxa ibnu yaxya ibnu alxa xadiidkuu ka wariyay ummuna caaisha ayuu baabkan u baab yahay khilaafka waxaa weeyaan mar dhowr arrimood ayaa khilaafka u ah, ishaara ah inta badan habka nabigeena loogu wariyay alayh slat slam ayaa laisku khilaafay hal mar waxaa weeyaan wuxuu leeyahay can طalxa can mujaahid can caisha طalxa ayaa wuxuu ka warina طalxa ibnu yaxya wuxuu ka warinaa mujaahid mujaahidna wuxuu ka warinaa umuna caaisha hal mar waa mxuu ahaa saasuu mar ku soo arooray can طalxa ibnu yaxya can mujaahid can caaisha ariiq waa kaas mar kalena wuxuu ka warina can طalxa can caaisha binti طalxa caaisha binti abi bakrin maaha caaisha binti طalxa can caaisha ayuu ka warina marna oo booskii mujaahid waxaa galay caaisha bint alxa marka saddexaad alxa ibnu yaxya wuxuu ka warina caaisha binta alxa iyo wa mujaahid labadii marka hore ku kala jirtay meesha ayuu meel isugu keenay kadibna can caaishata um اlmuminiin radia allahu taala ardaha soo saddex jeer maaha qaybta afaraad marka kale can alxa can mujaahid wa umu kalhuum ummi kalum binti abi bakrin الصidiiq waxaa weeyaan waa taabiciyad iyada oo xaamila hooyada lagu yahay ayuu sayidina abi bakrin uu geeriyooday radia allahu tacaala canhu wa ardaa marka alxa iyo mujaahid wuxuu ka wari alxa mujaahid iyo umu kalum marka umu kalumna iyadoon meel kale marinay toos nabigeen ugu warisay waa mursal markaas ma garat waa mursal markaas intaasoo ariiq ayaa marka lagu wariyey duruqda marka maxay tahay inta ama intaasoo muxuu habood a lagu wariyey kow mar waxaa laga wariyey طalxa can mujaahid can caaisha marna طalxa can caaisha binti طalxa can caaisha binti abi bakrin marna waxaa weya طalxa wuxuu ka wariyey mujaahid iyo caaisha oo isla jira binti alxa oo ay ka wariyeen umulmina caaisha marna waxaa weeyaan eh, alxa wuxuu ka wariyey caaisha may mujaahid cafwan iyo mukalum oo isla jira oo xadiidkan mursal uu yahay afartaas habood ayaa lagu wariyey marka khilaafka la sheega arrintaas laakiin arrinkan habay yaraatee wax dur ama dhibaato u keena xadiidka lama arko alimaam muslim wuxuu rajaxay ariiqa ah alxa can caaisha binti alxa can caaisha binti abi bakrin radia allahu tacala an arda ariiqaas ayuu rajaxay lidalika fii saxiixi muslim ariiqaas ayuu ku soo saaray raxima allahu ljamiic khilaafku ku sheega waa inta yada xadiidka laba kun saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis xasana qaala alimamu nasaci akhbarna camr ibnu mansuur annasaa'i waa iqa qaala xadaثna caasim ibn yuusuf alyarbuuci waa iqa qaala xadaثna abulax axwas salaam ibn sulaym athaqafi wa iqaة mutqin can طalxa ibnu yaxya ibnu طalxa ariiqyada hadda aan sheegayna marka ka fiirsada waxaan soo socda kulli ariiqya ayaga wax kale maahan axaadiis soo socota kulli waa ariiqyada hadda aan ka sheekeyn afarta ahaa waaya can طalxa ibnu yaxya ibnu طalxa can mujaahid can caaishata radia allahu taala an ardaha qaalat waxay tihi umuna caaisha dakhala calayhi rasuul lahi ay soo galay sal sl yowman maalin faqala wuxu yhi hal cindakum agtiini miyaada shayin wax wax cunno miyaad haysaan faqultu waxaan ihi laa maya qaal wuxuu yidhi fainii saaimun haddii cunaba meesha ay olin anigu waan iska soomana waan soonahay marka maalinimo ayuu marka niyadii la imaada laga yaabaa waxaa kaloo suuragal inu al nigeystayna uma mara bi uu isoo maray bacda dalika alyowm maalintaas maalin aan ahayn ayuu isoo maray waqad uhdiya iyada oo liisoo hadiyey ilayi aniga xaysun xays xays waxaa la yidhahdaa dhowr shay oo laisku daray ftrsin subag iyo timir la burburiyey iyo cano la fariisiye aqid waxaa kaloo intaa dheeri ah sawiq ama bajo ama baso waa qamadi ama gerbi la solay oo in qaloon ahaan loo diyaariyey ama bacba ahaan saa u loo diyaariyey kadibna la shiiday oo muxuu ahaa daqiiq ah. ayaa laisku dari daqiiqaas oo bisil iyo subagaas sixinka iyo nooca la midka ah iyo caanahaas aqidka ah oo fadhiyey oo adag iyo timir ayaa laisku xashi intaas ayada waxaa la yihahdaa xays lidaalika xaramka haddii aad tagtaan khaasatan xaramka madiina waa tuuran hayska afurka maarata marka la afuri oo isniinta iyo khamiista iyo eh, ramadaanka iyo sufarta marka la dhiga oo rutabka iyo timirta qoyan la keeno rutabka waxaa la keenaa marka zabadi eh, yogadka ayaa halkan lasoo dhigaa macaanahan la fariisiyey ayaa lasoo dhigaa roti waa lasoo dhigaa sidoo kale xayskana lasoo dhigaa isagoo ku jira lastic ku jirjira amaba qayb qayb loo jarjaray marka wax aad u macaan badan wa la siidayn kara ma ahan waay xayskaas marka ayaa waxay tihi nabigeena noo yimid maalinta kale iyadoo xays noola soo hadiyeeyey xays ayaa noola soo hadiyeeyey waay wqad uhdiya uma mara bi bacda dalika اlyowm maalintaa kadib ayuu nabiga soo maray sal l slm waqad uhdiya wlxaal qad udhiya lii soo hadiyey ilaya xaysun xays fakhabatu lahu waan u qariyey minhu xayskaas ayaa wax lagu qariyey wa kaana wuxuu nabigan yuxibu mid jecla alxays xayska nabiguu jeclaan jiray cunooyinka mogta qof qof walba waxbuu jecelyahay lidaalika nabigeena sal lla slam hilibka wuxuu ka jeclaan jiray alkatif garabka cunadan kalena xayska ayuu aad u jeclaan jiray qaalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow inahu shaniya uhdiya lana waxaa noola soo hadiyey xaysun xays ayaa noola soo hadiyey fakhaba'tu laka minhu waxbaan kuu dhigay qaal wuxuu ihi adniihi soo dhowey ama inii aniga miya qad asbaxtu waan waa beriistay wa ana saaimun anoo sooman faakala minhu ka cunay marka uu ka cunay uma qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahna maalu sawmi taawuc soonka sunnada ah tusaalihiisa maalu rajul waa nin oo kale yaruju ama yukhriju ka bixiya min maalihi maalkiisa sadaqad sadaqa inuu bixiyo damca oo gacanta ku qabto fain sha'a hadduu doono amdaha wuu bixini wain sha haduu doonno xabasa u iska reebani kaba soo qaad lacagaad jeeb ka soo bixisay inaad sadaqaysta ugu talagasho markaad soo bixisay ee wa kugu socda war kuwa muxuu ahaa ilmihii waxbaa ka darane bal nus ka bixi nusna reeba saas oo kale dhib male in la bixiyaa wanaag badan laakiin haddii aad reebatan wax ishkaal oo ku sugan ma lahan saas ayuu nabigeena miaal usoo qaatay sal la alay slam marka hadii aad soon sunno ah niyeysato ood soonta waad iska afuri kartaa waad afuri kartaa darfkii aad ku afurta haddii uu yimaaday xadiidka daara calaya waxaa isoo maray igu soo wareegay tookadeditookadeedi daara caley waxay soo maray rasul rasulka sal slm dowratan maritaan iyo wareeg ahaanuu igu soo maray qaala wuxuu yidhi cindaki shay ma wax haysaa cunna saasuu ku yidhi qaalat waxay tii laysa cindii shay waxba ma haya qala wuxuu yidhi fa ana aniga saa'iman waan soomanahay qaalat waxay tii uma daara calaya aaniya marabaad ayuu nabiga isoo maray waqad uhdiya walxaal qad uhdiya noola hadiya lana aniga xaysun xays fajitu bihi nabiga ayaa noola imaada ayskii ayska saan horey u sheegnay waa gerbi iyo qamadi shiidan oo daqiiq ah iyo timir la xashay oo lafaha laga bixiyey iyo caano la fariisiyo aqid ah iyo subag intaasoo laisku xashay ayaa xays la yihahdaa adii meelahan laga hela qolyahan alaabtan laga keena khaliijka iyo iibi waa ficlaan lahayd oo la keeno oo la arka waa ficlaan lahayd haddii ay iibinaan maraan ku arkaan umaynaya ayagoo xayskaas iibina ramadaan waxeed ma aqaan kow fa ji'tu bihi waqad uhdiya lana xaysun fa ji'tu bihi waan u keenay nabiga faakala wuu cunay facajibtu minhu waan la yaabay faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow dakhalta calaya waad ii soo gashay wa anta saa'imun adoo sooman uma akalta xaysan kadibna xays ayaad feeraha iska saartay ood ka dheragtay ama ad cuntayba qaala wuxuu yidhi nacma ya caaishatu caaishoy inamaa in kalamaana mansilatu man saama qofka sooma booskiisa amaba tusaalihiisa fii ayri ramaaan ramadaan ayrkii aw ayri aain ayrkii aai ramaaan ramadaan qadihiis ayrkii aw fi taawuc ama taawuca ee waxaa weeyaan awdaas ama marka xagee racsanta naam inamaa manzilatu man saama min hayri ramadaana aw hayri qadaai ramadaana qofkii ramadaan qaydkii sooman ramadaan fii ayri qadaai ramaضaan ramaضaan qadihiis qayrkiisoman aw fii kayri ramadaana miyatan hore inamaa in kale maana mansilatu man saama qofka sooma booskiisa fii hayri ramadaana ramadaan kayrkii aw hayri qadaai ramadaana ramadaan qadihiis kayrkii aw fi taawuci ama sunno soman bimansilati rajulin qof ayuu la boos joogaa akhraja sadaqata maalihi maalkiisa sadaqadiisa bixiyey fajaada minha kadibna ku deeqay bimaa shaa wuxuu doono fa amdaahu socodsiiyey wa bakhila minha bima baqiya wixii usoo harayna ku bakhaylay oo ku gacan adeegay jeeb iskaga noqsaday oo fahamsako iska haysta ayuu la tooye weyaan marka soon haddii marka hore aad soontay gadaal raba marka inaad muxuu aad qayb aad ka reebato inaad gadaal ka afurto cafwan waxay la too tahay adigoo sadaqa inta bixiya damcay kadibna markii aad bartamaha joogta qaybna bixiy qaybna jeebka iskaga noqsaday haddaad bixiso ma dhiibto soo soo celin maaha lakinta gacantaada ku jirta weli wax baad xajisan kartaa haddii nadar ay tahay iyo waxyaabo kale iyo waa baab kale iyo ballanqaad culus iyo xadiidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadis xasan saxiix qala imam abarna cabdullahi ibnu alhaytham albصri laa ba'sa bihi qala xadaثana abu bakr alxanafi abu bakr cabdاlkabiir ibn cabdilmajid alxanafi albصri wa iqa qala xadaثana sufyaan athawri can طلحة بن yaحyى الmdني صدوq يkطئ can مuجاهد بن jبri can caiشhaةa radي الlaه ta aa qalat xd umna caiشha kaana rasu rasulka wuxuu ahay sal allah alay slam yajiu mid imaado wayaquul wuxuu dhihi jiraan cindakum hadaau hada miyaad haysan fanaquulu waxaan dhihi jir laa maya fayaquul wuxuu dhihi inni saaimu anna waan soomanahay faatana yowman maalin ayuu noo yimid waqad uhdiya lanaa xaysun iyadoo xaysuna la soo hadiyey faqala wuxuu yihi nabigana sal sl hal cindakum shayan wax miyaad haysaan qulnaa waxaan ihi nacma uhdiya lanaa xaysun baa noola soo hadiyey xays qala wuxuu yihi ama inii aniga miya qad asbaxtu waxaan waa bariistay uriidu sowma anoo ina sooma dooni faakala markaasuu iska cunay cunada iyuu nabigeena cunay ala sla khaalafahu qaasim ibn yaziid khaalif eh, ninka la yihahdo qaasim ibn yaziid ayaa khilaafayo khilaafkii aan ka soo hore qaybun ka mid wa xadiis soo socda ayuu kala joodaa muxuu ku khilaafay abubakr xanafi ayaa wuxuu khilaafay waxaa khilaafay ah, qaasim ibn yaziid ayaa khilaafay riwaayad uu ka wari sufyaan markaasuu sufyaan wuxuu ka yeelay can alxata can caaisha binti alxa badela طalxa can mujaahid can caaisha fi اlxadiid اlaati xadiid soo socda ayaa marka arrimihii afartan ka sheekeynay mid ka mid wax kaloo meesha yeela ma laha weyaan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis xasana صaxiix qala imam nas abarna axmed bn xarb wa iqa qala xadaثna qasim bn yaziid aljarmi almusili wa iqaة caabid qala xadaثna sufyaan aلthawri can طalxa ibn yaxya can caaishaةa umi اlmuminiin miya maya can caaishaةa binti طalxa can caaishaةa um muminiin radia اlahu ta ardaha qalat waxay tir umuna caaisha ataana rasul rasuulka ayaa noo yimid sala allahu calayh waali wasalam faqulnaa waxaan idhi uhdiya lana xaysu baa noola soo hadyeeyey qad jacalnaa laka minhu nasiiban qayb baan kuu dhignay faqala tir innii saa'imun waan soomanahay faafطara markaasuu nabigan afuray marka id wuu soonnaa hadalka ku hadlaayey laakiin nabigan wuu afuray calayhi sala slam marka haddii aad soon tatawuc sooman tahay waad afuri kartaa haddii dan mxuu ahay ay timaado xadiidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis xasanxadiid xadii xadiid xasanun saxiix weyaan isna qaala alimam nas akhbarna camr ibn cali alfallaas waa iqatun xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaثana طalxa ibnu yaxya qaala xadaثatnii caaishaةu bintu طalxa can caaishaةa umi اlmuminiin radia اllahu taala ardaha ana nabiya nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalama kaana wuxuu ahda nabigan yaatiiha mid u yimaado wa huwa saa'imun isaga oo sooman faqala wuxuu yidhi asbaxa cindakum shayun asbaxa miyuu kuwaa bariisay cindakum agtiina shayun shay tucimiiniihi aad iquudiso waxaad i cunaa agtiina ma yeelaan wax idinku waa bariisay waxaan dhihi jirin laa maya fayaqul wuxu dhihi jiri inni saa'im waan soomanahay uma jaa'ahaa bacda daalika markaas kadib ayuu yimid faqaalat waxay tihi uhdiyat lanaa hadiyatun hadiya noola soo hadiyey faqala wuxu yihi maa hiya maxay tahay qaala wuxu xaysun waa xays qala wuxu qad asbaxtu saa'iman waxaan ku waa anoo ah mid sooman faakala cunadii xayskii ayuu nabigeenna cunay sala allahu alay waslm oo soonkii ay halkaas ayuu ku buriyey xadid laba kun saddex boqol iyo toddobiy labaatanaad waa xadid xasana saxiixa qaala alimam nas akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwe weeyaan qaala anbana wakic ibn jarax qaala xadaثana طalxa ibn yaxya can camatihi eedadii caaishata binti طalxa can caaishata umi اlmuminiin radia allahu taala ardaha qalat waxay tir umuna caaisha dakhala calaya rasulah baa noo soo galay sal slm ama ii soo galay daata yowmin maalin maalmaha ka mid a faqala wuxuu yidhi hal cindakum shay wax miyaad haysaan qulnaa waxaan irlaamaya qala wuxuu yidhi fa innii aniga saa'imu waan soomana marka meesha waxaa ku jirta marka tabyit niya niyadii see la yeeli masaladan waa masale mushkila masaladan jamhuur ahlicilmi waxay qabaan jamhuurtu waxay qabaan in soonka amaba taطawuc ha noqdo ama taawuc ha noqdo ama farad ha noqde laa min tabyiit الniya in niyada qofka habeenkii aad ku saxdo ood ku soo toosa oo habeenkii aad niyeysto waa laga marmaan leyi saas waa qodob qodobka labaad bacdu ahlicilmi waxay qabaan in tabyuut niya ay waajibun tahay fi اfardi duuna taawuc naafila soonkaa sunnada ah inay laasim ahayn in niyo loo sii xirto oo haddii aad waaga ku bari kadib haddaad waxba afka gelin waxba cunin inaad niyan karta sidaas waana sidaada taqriiban axaadiistan tirada badan nabigeena calayhi salaa slaam ka sugan uu samayna waad ujeedaan farad maaha la socdaya kulli waa soom naafila marka raggaas inay xoog badan yihiin ayaa muuqata wallah aclam nacam inama alcamaal bniyaat kolley baa laga ina ade inama alcamaal biniyaat wainama marka sa suuragal hadda sooma arkin oo soonka raggeennan fuqahada iyo ragga qaar marka salaada maqrib laga baxa ayagoo ka baqayaan in oo ay dadka soonlaan ku dhaca ayaa kadibna imaamka markuu salaada asalaamu calaykum maad iraa asalaamu calaykum ya sheekh shaaficiyada sooma nawaytu sowma qadin an adaa'i fardin shahr ramadaana hadihi الsana iimaana واxtisaaban liwajhi اllahi اlkariim allahuma rabbana aatina fi dunya xasanata wabasharatan <laughs> rag yani waad la yaabay wax un baa la iska samaysani oo wa wax daliil ah haba yaraatee wallahi ayna jirin ayaa la iska habaysani kadibna dadka waxay u qaadanaan ya caadi ah wax kasta oo sunno ah oo laga tago oo bidco lala imaado wax kastoo bidco lala imaado sunnadii ayay meesha ka saaraysaa wاtalafudu biha sunna waad aragteen wالniyatu maxalaha اlqalbu wاtalafudu biha sunna qolyahan xanaabilada ayagana waa imtixaan mogta rag rag waa ishayaan ayagana waxay leeyihiin wاtalafudu biha kutubahooda yaryar wاtalafudu biha bidca cagsi markay kuwan wاtalafudu biha sunna yihahdaan mutaahiriinta shaaficiyada kutubooda yar safiinaha iyo ay ku yidhahdaan ayagana kutubooda yar yihah muxuu ahaa waxay ku leeyihin watalafadu biha bidca yaa saxan marka ya <laughs> bidcada saxan <laughs> shaaficiyiinta ad ka gelaysaa marka khatar isilaali sheekh waaya ya sheekh ha noo xir soonka noo xir ha ha soonka noo xir Ah, saas wa marka kolleyba in la niyeysta niyadana waxaa weeyaan acmaasha sideedaba acmaasha qaar waxaa soo aroortay in niyada lagu dhawaaqa hal meel ayaa arkaan islaamka markii laga tago tawxiidka tawxiidka marka laga tago hal meelay ku soo aroortay in lagu dhawaaqo niyada waa xajka labayk allaahuma xajan salaaday ku soo aroorin oon gacan lagu haynin maxaa yeeley salaad waad aragteen markii tacriifkeeda waxaa leeyahay aqwaalu wa afcaalu muftataxatu biاtakbiir mukhtatamatu biاtasliim shaaficiyada tacriifkoodaba iyo muxuu ahaa fuqahada taqaana intay ka imaada marka aweyt usalli usalli usalli kuulaad aragteen salaadda say usali ugu hayaan ragcada koobaad ay tegi oo tan labaad ay tegi oo tan saddexaad ay tegi oo tan afraad muxuu haya allahu taxiyaad ka soo gaari safka horena ku jira istawada caleyhi shayaan shayaan ayaa marka asaga dhanba qabsaday oo la wareegay soo ma jeedaan marka usalidan ay ku tallaa ayaga isburburinaan mugta mushkiladin haysta waa waxuu ku leeyahay salaadda waxay ku bilaabanaysaa takbiir aqwaal waa eraye iyo ficilo ku bilowda takbiir kuna gabagaboobata salaamo naqsi saasuu ku leeyahay waxaan ka horay markana maxay ahaayeen oo muxuu ahay usalii farda salaati duhri arbaca rakcaatin mustaqbila qibla ma'muuman liwajhi illahi alkariim intaas kulli waa iska hadal allahu akbar allah akbarta wixii ka horay maxay noqdeen waa khaarij asalaat waa salaadda wax ka baxsan isagana wuxuu ku leeyahay watalafudu biha ha sunna waba iska lawa wa salaad halaba ma jiraan lakin waa law salaadda waxaa weya takbiirtaad wixii ka horrey asagoo iska sheekayna ad la tayo nin sheeke ha nacam waa jirta ayadna ha ha waaba dhahayaan lakin waa iska laqwi laqwi adee hadal laqwiya laga soo qaadaya oo waxba ay ka jirin salaadii laakiin waxba yani arkaanteedii iyo haddii allah akbar u yidhi wixii ka horreeyey waxaa laga soo qaada waxba inay ka jirin ama bidcaha ku noqoto asagoo gooniha loogu qabsado laakiin ka salaad ahaan salaad way ansixi ilan takbiirtaas wixii hadalkaa ka horreeyey waa iska hadal kale un isagoo sheekayna war nabad seetiinso lama ficna haye caafimaadka warramay reerihiisa yihiin allahu akbar hadduu yidhaa soo salaadiisa taa maaha waa sidaasoo kale un nawaytu usalli farda salaata duhri arbaa ragcaatin dii awlaas waa la mid hadalkan beelatoota marka xagga sharciga laga hadlaa agga harga marka saas waay xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo sideed iyo labaatan sooma mise waa waa ka dambeyn ahy abubakr bn cali almarwasi xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadis xasan صaxiix qaala imaam nasirati abaranii akhbaranii abu bakr ibn cali almarwasi wa iqat xaafid qala xadaثna nasr ibn cali nasr ibn cali aljahdami jahdami wa iqat tabt qala akhbaranii abi abiis wa cali ibn nasr alkabiir wa iqa can اlqasim ibn macan almascuud اlkufi iqat faadil can طalxa ibn yaxya can caaishaةa binti طalxata ومجاهد بن جبر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يمid فقال وxuu yihi هل عندكم acaamun agtiinna cunno miyaad ku haysaan ama cunno miyaad haysaan faqultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi innii saa'imun aniga waan soomanahay uma jaءa yowman aakhar maalin kale ayuu yimid faqaalat caishatu waxay tihi radia allahu ta adaha ya rasul rasulka allow inna anaga qad uhdiya lana waxaa nooloo hadiyey xaysun xays fadacaa bihi wuu u yeedhay faqala wuxuu yidhi ama innii aniga miya qad asbaxtu waan waa saa'iman anoo sooman faakala wuu cunay xays af soomaaliya lagu keena xays akhyaari xays af soomaaliya lagu sheegay hayska arintiis hayska arintiis roobka tixtixwa kii hadda socda salaad maqrib ka hore hayska may waa burcad fiiri burcad kowdha iyo timir lafta laga saaray oo la qooshay ama la xashay iyo waxaa weeyaan baja ama baso qamadi shiidan oo waxaa weeyaan oo iyadoo la solay la shiiday amaba gerbi iyadoo sano muxuu ahaa la shiiday oo la baalbixiyey oo daqiiqa iyo waxaa weheliyo caana la fariisiyo adag aqidka haddii madax lagu dhufto waa ku daraya dhagax wa aqidka lagu sheegaya dadka qaar waxay kuleeyihiin waa garoor iyo kalba iyo maah waa waa dhagax cadi ah aqidka caanihii iyo caanaha waa isku mid so salitanka dubitan waay kal insha salitan waa loo qaaray inuu eh, cabircanjeero inta la saaro kadibna unsaa iyo wixii lamidka ama digsi daango unoo kale mararka qaar laakiin qamadiga bacbaciisa hadda sida daangadii uma maninaya waxaa la adagwa sida sida gelaydii oo kale maha iyo haruurka cafwan ha ah, nacam ama iyada ay sideed sideedu muxuu ah ku ha markii markii muxuu ahaa la la solo kadib ama la duba ayaa marka ah ha ala burburin laakiin mid ma suuragal ma noqonaysa inta la shiido iyadoo shiidan burka daqiiqa in la solo ama la kariyo oo iyadoo biyo lagu darin suuragal ma noqonay may ani kole ma adi daanga caadi aho marka ha marka la tuma sonkor yar iyo waxaa lagu dari iyo muxuu aha iyo cusbe iyo waxbaa lagu dari subagaa la iskaga darsani ama shurbaxaana loo cabi bajada ama basooda amaba waxaa weeyaan inta la adkeeya sida ugaalida caadigeed iyo soortaan adag ayaa loo cuni dalaadka kadibna ayadoo adag sankor iyo olbal uma baahnid marka yani kariin iyo hataa gobolladan etoobiyad xuduudka laah dabadheere iyo meelahaas waxaa weeyaan dad isticmaal arkaysa ha na ha axsanta marka <clears throat> ciidamada iyo waxaasaa isticmaala iyo dadka cunada aan karsan karin waaya waktiga nabigeena aad baa loo isticmaali jiray alayhi salaa slaam sawiiq aad yani iyadoo lacaba iyo iyadoo cunaaba la isticmaali jiray lakin haaliban ay waxay u isticmaali jireen iyadoo eh, la jilciyey oo cabitaana shurbiay u isticmaali jireen shariba sawiqan saasay u isticmaali jireen <coughs> waaya hahay hal cindakum agtiini miyuu ahaaday طacaamun cunno faqultu waxaan laamaya qal wuxuu yidhi ini saim waan soomana uma jaءa yowma akhra faqaalat caiشhaةu waxay tii ya rasu rasulka low ina aniga qad uydiya lana waxaa noola hadiya xaysun xays fadaca bihi uu yeeray faqala wuxuu yidhi ama inii qad asbaxtu saa'iman faakala wuxuni xayska marka uma haysaan af soomaali soo ma eray bixin aan u baahantay xayska may taas xays waxaan sheegi karaa carabiga kan soomaaliga xayska waa isla naqaana waa kii hadda da-ay soomaaliya marka xayskaan caadiga ah oo laisku daray damadii shiidan oona la solay horaan ama la dubay iyo timir iyo caanahaas adayg may intaa mar lasu daro magaca loo raadiyey laskuma <laughs> dari jiri laskuma dari jiri runtiis shee cabdullahi wuxuu yidhi liskuma dari jirin iskuma darsan jirin runtiis marka waa imtixaan wa eray bixinay ubahanaysa xadiidka laba kun laba boqol saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis eh, noo imaan doona xaalkiis wuxuu yahay abaranii camr ibn yaya ibn xaari aلزanjani aلزanjani alhamsi wa iq qaala xadaana mucaafa aljazri wa saduq mucaafa ibn sulayman aljazri wa saduq qaala xadaana qasim qasim ibn man alqasim ibn macn sooma wa iqaة faadil can طalxa ibn yaya an mujaahid ibn jabr can umi kalثuum bint abi bakrin الsidiq almadaniya tuwufiya abuuha wahiya xamlun iyadoo muxuu ahaa xaamila luguya ayuu abaheed geeriyooday waa iqa radia allahu taala raximaha ana rasu rasulka al sl sl waa mursal mujeda ana rasul rasulka al sl slm dakala calaa caiشhata faqala fir cindakum طacaamu cunno miyaad haysaa naxwahu xadiidka laakiin matni ahaan yasixu bima qablahu xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiix bima qablahu xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan nasaai wuxuu yidhi waqad rawaahu waxaa wariyey xadiidkan noo soo socda sanadkiisa iyo matnigiisa uu noo soo socda simaak ibnu xarb ayaa wariyey qaala wuxuu yidhi simaak xadaanii rajulin baa ii warramay can caaishata iga warramay binta alxa iga warramay imaam annasaai ya maya xadiidka soo socda wa xadiidkan laftarkiisa ayaa imaam nasaa wuxuu leey qaala ahbaranii safwaan ahbaranii safwaantan ha u malaynana in ay tahay can caaisha bin alxa ahbaranii safwaan may ahan ahbaranii safwaan maxau diida mataqaanaa safwaan martabadiis xagee wa waa shuyuukh nasaa qodobka labaadna inay tidhaahda muxuu ahay can caaishata binta alxa ahbaranii ya ha marka ahbaranina waxaa weyaan abu cabdiraxmaan wa intii hore marka waa hadal soo socda ayuu ku siyar hormari qeyb wuxuu ku dhaay xadiidkan soo socda ee simaak ibna xarbi ayaa wuxuu ka wariyey nin rajul rajulkaana wuxuu ka wariyey caaisha bint alxa sanadkiisaan kuu sheegaa marka qaala alimaam nasaai wuxuu yidhi ahbaranii wax ii halkaas marka xariiq saara qaala nasaai dhaha qaala imam nasaai ahbaranii safwaan ibnu camr alxamsi aلsagiir wasaduuq qaala xadaana axmed ibn khaalid hy الوهبي الوهبي صدوق قال xدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيع واثقة عن سماك بن حرب صدوق تغير بآخره قال wuxuu yihi xدثنيi رجل ba i waramay waa مجهuuل عن cاشhaةa ayuu ka waramay بنti طلحةa رaحimه الله عن cاشhaةa أم المؤمiن ayuu ka wariyey rajulkaas majhuulka marka xadiidka daciif ayuu ka dhigi sooma laakiin صaxiixu bima qabla axaadiista hore saxiixayd ay isku macno yihiin ama isku xataa lafdi yihiin wa calayhi marka waa ayuu ku ansaxay qaalat waxay tiri umuna caaisha jaءa rasuula ba yimi sal slm yowman maalin faqala wuxu yidhi hal cindakum min طacaamin cunno miyaad haysaan qultu waxaan idhi la qaala wuxuu yidhi idan asuumu waan soomi qaalat waxay tihi wadakhala calaya maratan mar ayuu soo galay ukhra mar kale faqultu waxaan ya rasul rsulka allow qad uhdiya lana xaysun xays ayaa noola soo hadiyey faqala wuxu yidhi idaa uftira idan uftiru اlyowma haddii ay saata marka maanta waan iska afuri cunaa wataale meesha mota zab waqad faradtu asawma soon ayaa niyooday faratu bimacnaa waa niyooday weyaan waa isku waajibay maaha baabu dikri ikhtilaafi naaqiliina likhabari xafsa fii dalika baabu dikri ikhtilaafi naaqiliina kuwa soo guuriyey oo ruwaadda ah khilaafkooda sheegitaan la sheego likhabari xafsata xafsa binti cumar umi اlmu'miniin radia allahu taala ardaha khabarkeedii iyo xadiidkeedii fii dalika ay fii niyati fi iyaam niyada soonka ay kaga hadlaysay ragga ka soo naqlay khilaafka iskhilaafeen cadayn la cadayu baabkan u baab yahay khilaafkaas waxaa weeyaan rafcan wa waqfan rafcan wa waqfan mar waxay ka wariyeen isaga oo iyada mawquuf ku ah marna waxay iswariyeen iyada isaga xadiidka oo marfuuc ilaa rasuli lah sal slm marka waxaan geli doonnaa marka baab dheer ayaan geli doonnaa oo dhammaan ah, marka insha allahu tacala waan diidinaynaa insha allah ilaa soddonka ayaana ku istaagi doona haduu ila yihahda haddii aan dhamayno haddii aan daqiiqado laba daqiiq darsanadhi malaha insha allah scounti aad haystaan maxaa yeelay cisho iyo sunno iyo baabkeeda waa mogta wixii waad hormarsteen nicmo ilaahay xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo kob iyo soddonaad <clears throat> xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار القرشي وثقة قال حدثنا سعيد بن شرحبيل وصدوق قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب الغافقي wa saduq rubama akhطأ can cabdillaahi ibn abi bakr ibn xasm ibn maxamed ibn camr ibn xasm wa iqatun waa ninka qaadiga aha can salim ibn cabdillaahi ibni cumar wa iqaة faqih can cabdillahi bni cumar ibn اkhطaab radia allahu tacala canhuma can xafsa waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiya wa riwaayati akhin asqar can ukhtihi alakbar ma garateen can nebi sal sl ka wari sal slm qaala nabiga inuu yidhi man lam yubayit الصiyaam qofka soonka aanan habeenka barisiinin niyadiisa qabla fajri salaada fajr ka hore falaa siyaama lahu soon ma lahan ragga marka ilaaqay oo tabyiidka jamhuurta halkaasay la boodeen la falaa siyaama lahu kuwa kala qaadayna axaadiista soo marayne oo ahayd muxuu ahaa in nabigeenna cala sla slam uu sunnadii uu afuray iyo isagoo muxuu aha cunno waxaa weeyaan waayey yidhi hadda idan waan soomanhay yidhi taas iyagana ay daliil ka dhigteen xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaa-i aley raxmat ullah akhbarana cabdimalik ibnu shucayb waa ibnu leyt ibni sacd qaala xaddatanii abi aabihiis marka waa shucayb ibnu leyt ibni sacd waa faqiihu nabiil can jaddi awgiis waa mxua eh, leyt ibni sacd alfim ilmasri waa imaamu ahli misra qaalu xaddatanii yaxya ibnu ayuub wa saduuq can cabdillaahi ibn abubakr ibni muxamed ibn camr ibni xasm waa iq can bn shaab zuhri can saal bn cabdilahi bni cumar can cabdilaahi bni cumar can xafsa radia allahu can jamiic can nabi nabign waxay ka warisay sal slam qaala wuxuu yidhi nabigeena alah slat slam man lam yubayit iصiyaam qofka soomka anaan berisinin qabla fajri salaada fajr ka hor falaa siyaama lahu sooma lahan xadidka laba kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alayh sla akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn cabdiاlxakiim ibn cabdilxakam wa tiqatu faqih can ashhab ibn cabdilcaziiz alqaysiy wa tiqatu faqih qaala akhbarna yaxya ibn ayuub wadakara aakhara raawi kale oo la jirayna wuu sheegay ana cabdala ana cabdallaahi ibn abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm xadaahumaa wuxuu sheegay labadaas ninkaas aan la sheegin iyo iyo nin kale yaxya ibn ayub wuxuu sheegay can ibn wuxuu kaga sheegay can salim bn cabdillaahi ibni cumar wuxuu kaga sheegay can abiihi aabihiis oo ah cabdullahi bn cumar can xabsata ummi umm اlmuminiin xabs uu ka wariyey can inabiy nabigana sal sl qal nabigeen inuu yidhi man lam yujmic asiyaama qofka soomka aanan niyeysanin qabla طuluuci اlfajri salaada fajr intay dhananin ka hore falaa suumu ma soomaayo weyaan yujmic yacni aan go-aansanin oo niyeysanin xadidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala alimaamu النasai alيh ramat lla abarna axmed ibn azhar axmed ibn azhar ibn maniic alcabdi الnaysaburi waa saduuqu kaana yaxfadu uma kabir fasaara kitaabahu kitaabuhu atqana hahay min xifdihi nacam axmed ibn azhar qال xadثna cبدالرزاq بن hmام السنcاني wa ثiqة xاaفظ عن بن jurayج cبdالملك بن عزيز بن jurayج wa ثiqة habt yurسل وydls عن بن شhهاaب عن sالم بن cبداللahi بن cمر عن بن cمر عن xفصة رضي الله عن الجميع أن نبي nabgena sل ق nabgen وu yhi man lam ymyt صiyam soon qofka aan niyad habeenkii min aleyl habeenki aanan barisanin falaa siyaama lahu soon ma lahan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa saxiixun mawquuf xadiidka kuwii hore waxay ahaayeen marfuuc ay ahayen sooma waana saxiix xadiistan dambana waa mawquuf ayagana kulligood ama kurtigood waa saxiix weeyaan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixun mawquuf mawquuf maxaa la yihahdaa ya qofkee kee waa kaas yuu noqon karaa taabici taabic ma noqon karaa saxaabi mawquuf waxaa weeyaan waa kan saxaabiga ku taagan bas xafsa waxay tihi qaalat xafsatu kada wa kada qaala cabdullahi bn cumar kada wa kada qaala abu hurayraa kada kada facala abu hurayra mawquufkaas <laughs> kan taabicigana waxaa la yihahdaa ya mursal maya kan taabiciga hadalka taabiciga maxaa la lahaa afarka ha taabiciga ya munqaطic waa daweysa lakin waxbaa kaa maqan maqطuuc axsant maqطuuc munqaطic iyo maqطuuc isku dhow yihiin waay xadiidkan laba kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadid صaيح mawquuf ayضا xadيث صحيح موقوف قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني وثقة قال حدثنا معتمد بن سليمان وثقة ثبت قال سمعت waxaa ka maqلay عbayd عubayd الله عubayd اللahi بن cمر الcمري وثقة ثبت فقيه عن بن شهاaب عن سالم عن عبد اللahi عن xفصة رضي الله تعالى عن الجميع أنها iyada كانت waxay تقول mid tihahdo man lam يuجمع الصياaمa qofka soomka habeenka aanan go-aansanin oo niyeysanin min الleyli falaa yasuumu ma sooma wahuwa fii xukmi marfuuc maxaa yeele isagoo marfuuc ayaa noo soo hormaray xadiidka laba kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiix mowquuf qaala alimaam nasalimta akhbarna rabic bnu sulaymaan aljizi kadalika almuraadi wuu noqon karaa labadoo waa iqa qaala xadaana ibnu wahab qaala akhbarana yunis ibn waa ninkee yuniskan ibn zayd ilaylimiya mise waa yunis ibn abi isxaaq isabiici labadaba martabadan taqriiban ay joogaan okay yunis ya waa yunis aha aha aha yunis uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Ah, barnii <laughs> xamza ibn cabdilaahi bni cumar waa iqa can abihi abis cbdilahi bn cumar ibn khaaab radi allahu ta ma qal cbdilahi bn cumar qaalat xafsat waxay tihi zawju nabiy sal l slm laa siyaama soon uma sugna liman lam yujmic qabla fajri salaad fajr kahor qofka aan niyeysan soon ma lahan xadiidka laba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadii saxiix mowquuf qaala imaamuna s abaranii zakariya ibnu yaxya السجزي وثقة حافظ وخياط السنة نك ليرهدو قال حدثنا الحسن ابن عيسى النيسابوري وثقة قال أنبانا ابن مبارك قال أنبانا معمر ابن راشد الأزدي عن زهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن حفصة بنت بنت عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها قالت حيث أمنا حفصة لا صيام صون أمجرة لمن لم يجمع قبل فجر صلاة فجر كور قفك أنا أنثنين إن صومه xadidka laba kun saddex boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii saxiix mawquuf qaala alimam nasr ant akhbarna maxamed bn ibnu almarwasi weeyaan maxamed bn xaatim waa iqa qaala xadaana xibaan ibnu muusa almarwasi waa iqa qaala ambana cabdullahi mubaarak can sufyaan ibnu cuyayna sufyan ibn cuyayna caw xagu jooga ma taqaanaa miiqa martaba maxamed ibn xaatim xibaan cabdullaahi ibnu mubaarak cabdullahi mubaarak wuxuu dhintay hijrada nabigeen markay ahayd boqol iyo kow iyo siddeetankii ma arkaysaan sufyaan ibnu cuyeyna gormu dhintay boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijrada nabigana sal slm wuxuu ka dambeeyey toban iyo toddoba sano ayuu ka dambeeyey oo caleyhi sheikh buu noqday laakiin aslaan uma badna in uu ka wariyo cabdilaahi eh, ibnu mubaarak inuu ka wariyo sufyaan ibnu cuyeyna ma badna weli ma soo marteen ma xasuustaan isku dhawaayeen labadan midda kalena waxaa weyaan laba dal way kala joogeen mamar can الzuhri can xamza ibn cabdillahi bni cumar can abihi can xafsa qaalat waxay tir umuna xafsa laa siyaama soon ma lahan liman lam yujmic asiyaama soonka qof aanan niyeysanin qabla alfajri salaad fajr ka hor xadidka laba kun iyo saddex boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadiid saxiix mowquuf isna qaala alimamu nas akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala anbana sufyaan ibnu cuyeyna can الzuhri can xamza ibn cabdillahi bni cumar can xafsa qaalat waxay tir umuna xafsa laa siyaama liman lam yujmic asiyaama qabla alfajri waa isla u macnihi xadiidka laba kun saddex boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiix mowquuf laakiin duruqdii ayaa lagu badinay raggi ruwaad ah oo iyada muxuua kusoo wada arooray ayaa lagu badinaya khilaafkii lagu sheegayna waa lagu tusaya ikhtilaafu naaqiliina likhabari xabsata fii dalika qaar mowquuf ka dhigay iyo qaar marfuuc ka dhigay intaan da marka mowquuf ay u bateen waad arkaysan waay xadiidka laba kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa sagaal iyo soddonaad miya mise afartanka أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر حديث لaba kun iyo saddex boqol iyo afartanaad waa xadيث صحيح موقوف قال الإمام النسائي رحمة الله أخبرنا أحمد بن حرب وصدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت waxay tihi أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها laa صiyaama soon uma jira liman lam yجمع الصiyaama qabla الفجri qof salaad فجر ka hore aanan soon niyeysanin arsalahu malik bn anas alimaam malik bn anas ayaa xadiidka mursal ka dhigay waa noo soo socda xadidka laba kun saddex boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadid saxiix ma qabla xadidka hore ayuu ku noqonayaa saxiix maxaa yeele mursalka min anwaaci addaciif qaala xaari ibnu miskiin ayaa wuxuu yidhi qiraa'atan caleyhi waana asmac waa taqana iqatu tabtuma waa sheekhii uu kaaa ka qaadan jiray ninka la yihahdo alimaam nasaa'i si aan toos ahayn oo intaad kaadka u istaaga ama u fadhiista cilmiga ka qaadan jiray عن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي قال حدثني مالك بن أنس عبد الرجل عن مشاب الزهري عن عائشة وحفصة مثله لا يصوم ma sooma إلا من أجمع الصياaم qabل الفجر saلada فجر ka hor qof soon go-aansaday mo qof kale ma sooma xadيثka laba kun saddex boqol iyo laba iyo afartanaad waa صيح موqوف qال الإمام النسائي رحمة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن cمر الcمري weyaan عن نافع بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال وxuu yhi عبد الله بن cمر إida lam yujmic الrajulu qofka hadduusan go-aansanin asawma min aleyli habeenka falaa yasum yuusan soomin xadidka laba kun saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadis saxiix mowquuf qaala alimam nasai akhbarna xarit ibn miskiin qira'atan ciwan asmac can ibn qaasim qaala xadaثanii malik can naafic ibni cumar anahu qaala kaana wuxuu ada ibn cumar yaqulu mid yihahda laa yasuumu ma sooma ilaa man ajmaca asiyaam qof soon go-aansaday qabla fajri salaad fajr ka hor mooyane xadiidka iyo baabka u dambeeya cashirkeena insha allah tabaaraka wa tacaala sawmu nabiy llaahi daawuud calayhi salaam soonka nabigeenna iyo nabiga alle ee daawuud ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasai akhbarna qutayb bn saciid qaala xaddaثna sufyaan can camr bn dinaar can camr ibna aws ragga hore waa taqaana camr aws ibna aws athaqafi taabiciyun kabiir wa iqa anahu camr ibna aws samica wuxuu ka maqlay cabdallaahi ibn camr ibn caasi radi allahu ta anhuma yaquul isagoo leh qaala rasul rasulka wuxu yih sl slm axabu siyaami soonkan loogu kalgacayl badan yahy ila allahi alla weyne caza wajala siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisa weyaan calayhi salaam kaana wuxuu ada nebi daawuud calayhi salaam yasuumu yowman maalin mid sooma wayuftaru yowman maalin uu afuri jiray wa axabu salaati salaadkan loogu kalgacayl badan ila allah alla weyne caza wajalana salaatu daawuud nebi daawud salaadiis wey calayhi salaam kaana wuxuu ada nebi daawuud yanaamu nisfa leyl habeenka niskiisa ayuu hurdi jiray wayaquumu kadibna wuxuu istaagi jiray uluahu saddex meelood hal meel ayuu ka istaagi jira dukan jiray wayanaamu kadibna uu saxan jiray sudusahu lix meelood marka loo qaybay hal meel marka macnaheed waxaa weeyaan saddex meelood laba meelood ayuu marka hurdi jiray hal meelna wuu istaagi jiray saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh ali wasalam soonkana yuftiru yowma yasuumu yowma hada wallahu aclam wsala allah waslama cala abdi rasuuli mustafa